alxamdu لله رب alcaalamiin وصلى الله على muxamadi وعلى aali muxamed wa تسليما tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray tafsiir suurati nisaa waxaynu joognay aayadda boqol soddon iyo toddoba ayaa inugu dambaysay ina aladiina aamanuu uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu uma isdaaduu kufran lam yakun illaahu liyakfira lahum walaa liyahdiyahum sabiila wuxuu allah inoo sheegayaa cid markaa rumaysay haddana gaalowday haddana rumaysay haddana gaalowday markii dambena gaalnimada kororsatay jalaalinku wuxuu ku fasiray waxay rumeeyeen aamanuu bimuusa muusay rumeeyeen waa yuhuudda buu yidhi markii dambena waxay ku gaaloobeen markay dibiga caabudeen ama weylka yar ay caabudeen weylka ama dibiga yar ay caabudeen kadibna waa rumeeyeen oo iimaan bay haddana la yimaadeen waa ka toobad keeneen iimaanna waa la yimaadeen intaa dabeed haddana waa gaaloobeenoo ciisa bnu maryam bay ka gaaloobeen suma kafaruu biciisa suma isdaaduu kufran bimuxamed intaa dabeed waxay kororsadeen gaalnimo ay ka gaaloobeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa loo jeedaa calaa kulli xaal suma isdaaduu kufran kufrigaa inay ku sugnaadeen waa inay ka soo noqonnin ilaa ay ku dhimanayeen yacni kufrigaasay markii dambe ku daa'imeen yuhuudduna marka iyagoo markii horeba dee hore u gaaloobay bay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ka sii gaaloobeen oo gaalnimo sii kororsadeen waxaa kale jira wax la yidhahdo kufri mujarad iyo kufri masiid kufri mujarad waxaa la yidhaahdaa qadarka ugu yar ee qofku uu ku gaaloobi karo millada kaga bixi karo waxaa kufri mujarad baa la yidhahdaa adnaa maa yakfuru bihi linsaan kufri masiid waxaa la yidhahdaa qofkoo gaalnimo ku sugnaa haddana gaalnimo kale inuu la yimaado gaalnimuu kororhsaday yacnii kufrigii horuu kufri kale ku darsaday qur'aankana waa laynoogu sheegay mawaadic cadiida oo halkan ay ka mid tahay waynu ku soo aragnay fii suurati aali cimraan lafteeda waynugu tegi doonno fii suurati tawba lafteeda inama annasii'u ziyaadatun fi lkufri yudallu bihi aladiina kafaruu yuxilluunahu caaman wa yuxarimuunahu caama gaalada iyagoo mushrikilcarab ay gaalo yihiin ayaa haddana maxay la yimaadeen ziyaadatun fi lkufri ziyaadada kufrigu waa maxay shay kaloo gaalnimo cusub bay la yimaadeen horay gaalo u ahaayeene gaalnimada kale ay la yimaadeen maxay u kordhinaysaa waxay u kordhinaysaa kufrigii baa ziyaadaya waa kordhaya waa kufri marka masiid inama annasii'u ziyaadatun fi lkufri bishii xurmada lahayd bay xurmadii ka qaadayaanoo markaasay xalaal ka dhigayaan leeyihin muxaram sanadkan xurmo ma leh xurmadii waxaanu ku wareejinnay safar yacni xurmadii waa ka wareejinnay waxaanu ku wareejinay kuleeyihin bisha kale marka bil xalaal ahaydna waxay ka dhigayaan bil xurmo leh min alashhur alxurum bil xurmo lahaydna xurmadii bay ka qaadayaan yudalu bihi aladiina kafaruu yuxiluunahu caaman wa yuxarimuunahu caama sanadna waa xalaalaynayaan sanadna waa xaaraantinimaynayaan bilaha intay doonaan bay xalaal ka dhigayaan iyadoo ilaahay uu xaaraantinimeeyo xurmo u yeelay bay xurmadii ka qaadayaan marka hadday muslimiin ahaan lahaayeen beebay ku gaaloobi lahaayeene bal iyagoo gaala markii horeba ahaa bal tan kaleay la yimaadeenna ka warran waa kufrigay kororsadeen waa kufri masiid baa la yidhahdaa ayaa la yidhahdaa marka kuwa caynkaasa ilaahay uma dembi dhaafaayo waxaa loo jeedaa intay gaalnimada ku sugan yihiin looma dembi dhaafaayo hadday gaalnimada ka soo noqon lahaayeen walow markaa haba la yimaadaan gaalnimooyin badan haba la yimaadaan bay hadday ka soo noqon lahaayeen oo iimaan iyo islaamnimo ku dambayn lahaayeen waa laga toobad aqbali lahaa albaabka toobaddu waa furan yahay in allaha yakfir adunuuba jamiica ilaahay dembiyadoo dhan buu dhaafaa ciddii ka toobad keenta waa u dhaafaa marka lam yakun illaahu liyakfira lahum waxaa loo jeedaa intay gaalnimadaa ku sugan yihiin looma dembi dhaafaayo ciddii gaalnimo ku dhimatana ilaahay uma dembi dhaafo ina allaha laa yakfir an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ciddu markaa ilaahay ogaa inay gaalnimo ku dhimanayaan umana dembi dhaafaayo mana hanuuninaayo allah waxa uu yidhi bashir ilmunaafiqiina bianna lahum cadaaban aliima bashir u bushaaree akhbir uga warran yaa muxammadu muxammadow yaa nebiyallaahi baa fiican in la yidhaahdo almunaafiqiina munaafiqiinta oo ugu bushaaree bianna lahum inay u sugantahy cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman ay mu'liman wa xanuujinayaa inuu u sugan yahay ugu bushaarayoo bimacnaa uga warran bushaarada waxaa loo isticmaalaa albishaara yani marka alikhbaaru bilkhabar isaar warka farxadda leh marka qofka loo sheegaa bushaare la yidhahdaa bishaara bushaarana waxaa la yidhahdaa maa yubasharu bihi bishaarana waa bushaaraynta lagu bushaaraynaayo annidaara iyo albishaara waa masaadirtii maxaa bishaare loo yidhi tabshiir waxaa loo yidhi warka farxadda leh marka qofka loo sheego yani markaa yadharu asaruhu calaa bishrati jasadi raadka farxaddaasi waxay ka muuqanaysaa oogada jidhkiisay ka muuqanaysaa ya farxaddii baa ka muuqanaysa waa imbisaadayaa wejigiisaa furfurmaya waa markaysaa markaa farxaya farxadda aasaarteeduna isagay ka muuqanaysa haddaba markaa munaafiqiintii in naar loo yacni looga warramayo inay naar ay gelayaan dee war farxadle ma aha maxaa bishaaro looga cabbiray tabshiir waxaa looga cabiray tahakkum baa ku jira waa lagu diganayaa waa digasho lagu diganayo digasho lagu diganayo ayaa markaa laga cabbiray tabshiir laga cabbiray bashir ilmunaafiqiina bianna lahum cadaaban aliima aliimanna waa bimacnaa mu'liman oo faciil waxaa loo jeedaa bimacnaa mufcil baa loo jeedaa huwa cadaabu naar cadaabka loogu bushaaranayo waa cadaabka naarta annifaaq waxaa la yidhaahdaa waxa la muujisanayo wax ka duwan marka la qarsado waxaana loo isticmaalaa gaalnimo marka la qarsanaayo islaamnimo iyo iimaanna la muujisanayo nifaaqa ictiqaadigii waa kaas weeye kufrigii oo la qarsanayo iyo gaalnimadii iimaan iyo islaamnimona la muujisanayaa la yidhahdaa annifaaqu alakbar nifaaquna cinda ahli sunnati waljamaca wuxuu u qaybsamaa nifaaqun akbar iyo nifaaqun duuna nifaaq ama nifaaq nifaaq weynaansho badan waa nifaaqa ictiqaadiga ah oo gaalnimada la qarsanaayo kaasi waa kuwa munaafiqiinta asalkaa weeye oo gaaladay la xukum yihiin aakhiro oo naartay gelayaan kuna waarayaan dabaqadda ugu hoosaysa naartayna gelayaan sida aayadda inoo soo socotaba aynu ku arki doonno ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar waxaa jira wax la yidhaahdo nifaaq camali ama nifaaqun duuna nifaaq waatuu xasanulbisri yidhi annifaaqu nifaaqaan nifaaqu takdiib wa nifaaqu camal xasanulbisri oo ka mida ah taabiciinta basri iyo bisriba waa la yidhaahdaaye waxa uu yidhi nifaaqu waa laba nifaaq waa nifaaqu takdiib nifaaq beenin ah bimacnaa gaalnimo la qarsanaayo takdiib buu ka cabiray laakiin gaalnimuun baa loo jeedaa waayo waxa lagu gaaloobaa takdiib oo keliya maaha iyo nifaaq marka camalka ku saabsan waxaa loo jeedaa yacni akhlaaqiyaadkii iyo dhaqamadii iyo camaladii munaafiqiinta wax ka mida in lala yimaado akhlaaqiyaadkoodii laakiin nifaaqii weynaaye milladda lagaga baxaayey aan lala imanin waa ka axaadiistu sheegayso aayatu lmunaafiqi halaa calaamadda munaafiqu waa saddex idaa xaddasa kadab waida wacada akhlaf waida tumina khaan xadiiska saxiixaynka calaamadda munaafiqu waa saddex hadduu sheekeeyo been buu sheegaa haddii la aaminana waa khiyaameeyaa haddii uu markaa ballan qaadona ballanka waa baajiya ama waa goob yeelaa khisaalka caynkaas ee xadiiska lagu sheegay maaha nifaaqul akbar ma aha oo qofku milladda kaga bixi maayo yacni markaa camalkaa wax ka mida inuu la yimaado ammaanada markaa dadka wax ka mida uu khiyaameeyo ama xadiisunaaska dadka ugu sheekaynayo uu ku been sheego ama ballanqaadada dadka uu ballanqaadaayo yacni markaa uu baajiyo ama guub yeelo wuxuu milada kaga baxaya ma aha marka waxaa laga tilmaamayaa waa nifaaq camal ama waa nifaaqun duuna nifaaq waatuu bukhaari saxiixiisa baabaysto baabun nifaaqun duuna nifaaq siduu marka kufrun duuna kufrin iyo dulmun duuna dulmin yani u baabaysto ayuu nifaaqun duuna nifaaqna u baabaysta culamada ahlusunna waljamacana tafsiilkaa inay leedahay oo saa labada nifaaq ay jiraan nifaaq akbar iyo nifaaq asqar ama nifaaq camali way isku waafaqsan yihiin ahlusunna waljamaca waa biijmaaci ahli sunnati waljamaca marka waciidada ku soo arooray munaafiqiinta si dhammaystiran waxay ugu sugan tahay oo ugu sugnaanaysaa munaafiqiintii nifaaqoodu ictiqaadiga ahaa laakiin kuwa akhlaaqiyaadkoodii iyo dhaqamadoodii wax ka mida la imanaya sida kuwa xadiidku sheegaayo waxay noqonaysaa nasiib bay ku leeyihiin waciidka laakiin waciidkoo dhammaystirani uma sugnaanayo waxaa la mid mida ah xadiidka kale afarta khaslo sheegaya arbacu man kuna fiihi kaana munaafiqan khaalisan waman kaanat fiihi khaslatun minhunna kaanat khaslatu min annifaaqi xataa yadacaha yacni markaa afar khaslo xadiiskana sheegaya mid afraad buu ku soo daraya cid ay afar ku sugan tahay wuxuu noqonayaa munaafiq markaa saafiyu noqonaya yacni munaafiq nifaaqiisu camali yahay oo saafiya looga jeedaa haddaanu wax markaa yacni kufri ictiqaadiya aanu qarsanin wuxuu noqonayaa yacni munaafiq nifaaqiisu camali yahay oo khaalis ah ayaa laga tilmaamaya laakiin looma jeedo milladuu kaga baxayaayo markaysagaa innaba qadar yaroo iimaana u baaqi noqonaya ma jiro muraadku maaha saas markaa loogama jeedo kay ku sugan tahay afartaa khaslo ka midna khaslo nifaaqa ka mida ku sugan wax munaafiqnimada ka mida ama sifooyinkoodii ka mida xataa yadacaha ilaa uu ka tegaayo ya idaa xadasa kadab hadduu sheekeeyo been buu sheegaa waidaa tumina khaan haddii la aaminana waa khiyaameeyaa waidaa caahada kadar hadduu ballan qaado ballanka waa buriyaa wa idaa khaasama fajar hadduu markaa doodo cid la doodana yacni dooda waa xadgudbaa fujuur fi lkhusuum oo la imanayaa ya inuu markaa wixii markaa yacni xaqee lagu leeyahay dafiro waxaanu lahayn sheegto yacni waa xadgudbayaa xadgudub buu la imanaya wa khaasama fajar riwaayaadka qaarkood sida riwaayo markaa saxiix muslim ku sugan waxay sheegaysaa wa in sallaa wa saama wa zacama annahu muslim yacni marka haddana culammada ahlusunna waljamaca waxay ku ijmaacsan yihiin afartan khaslo inaanu milladda markaa kaga baxayn yacni marka oo qofkii aanu ku noqonayn yacni munaafiq nifaaqiisu ictiqaadi yahay aanu ku noqonayn nifaaqa ictiqaadigii waa shay gaalnimo inuu qarsanaayo yacni islaamnimona muujisanayo marka shay gaalnimo haddaanu la iman ashyaadan milladda kagama baxaayo laakiin wuxuu halis u yahay akhlaaqiyaadka caynkaasi hadduu caadaysto khaatimadiisu inay xumaato nifaaqa ictiqaadiga laftiisa ku dambeeyaa looga baqaa waayo dee waxa weeye marka waxyaalaha xunxun ee macaasida iyo kabaa'irta ah caadaysiga la caadaystee la daa'imaa waxay markaa sabab u noqotaa gaalnimada lafteedu inay timaado sabab bay u noqotaa way sababi kartaa waatay yidhahdaan culammadu almacaasi bariidu lkufri macaasidu waa dhambaalkii gaalnimada ka soo horreeyey weeye saas nimankii reer banu israiil markuu ilaahay sheegaayey dalika biannahum kaanuu yakfuruuna biaayaati illahi wayaqtuluuna alambiyaaa bigayri xaq dalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun yacni allah wuxuu sheegay inay markaa nebiyadiina qaarkood ay laayeen aayaadkii ilaahayna ay ka gaaloobeen taas maxaa sababay dalika bimaa casaw daalikadu maxay u dhici kufriga ay aayaadka ilaahay ka gaaloobeen iyo nebiyalaynta daalika madkuurka la soo sheego labadaas ah labaduba waa gaalnimo ya kufriga aayaadka ilaahay ka gaaloobeen waa gaalnimo nebi inay dilaanna nebiye markaa mid ka badan baabay dileene iyaduna waa gaalnimo waa laba gaalnimo weeye daalika madkuurka la soo sheegay hee bimaa casaw wa kaanuu yactaduun xaasilun bimaa casow bicisyaanihim ya waxay ku dhacday cisyaankoodii hore daraaddii ya iyo wa ctidaa'ihim ama wa kownihim muctadiyin iyo ahaanshahooday qaar xadgudbay ahaan jireen ayaa sababay inay gaaloobaan oo gaalnimadaa la yimaadaan hadda maaragta sharku dee waa ziyaada falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum markay iisheenu xaqii ka iisheen ilaahay qalbiyadoodii waa sii iiliyey qofku hadduu wanaagga la yimaadana ilaahay wanaaggu u siyaadiyaa hadduu xumaanta la yimaadana xumaantii baa loo sii kordhiyaa waatay ahlucilmigu yidhaahdaa inna min sawaabi alxasanati alxasanata bacdaha wa min cuquubati asayi'ati asayi'ata bacdaha sawaabkii ajarsiinta xasanada waxaa ka mid a xasano kale oo ka dambaysaa inay xasisho qofka la waafajiyo qofkiibaa xasano la imanaya xasana cadiima xasanada markuu la yimaado jazaageedii baa loo soo dedejinayaa ilaa ajarkii wax ka mida ah qofka adduunyada in lagu siiya waa dhacdaa mar adduunyada loo gelinaya marna waxaa loo gelinaya xagga diinka wa aataynaahu ajrahu fi dunya wa inahu fi alaakhirati la min asaalixiin soo nabi ibraahim ilaahay ma odhan ajarkiisii adduunyadaannu ku siinay ma isaga wax ku gaaraba maya axaadiista sixaaxaasoo tay ku soo aroortay saxaabadu inay yidhaahdeen markay muscab ibnu cumayr iyo ka warramayeen yani waxaa naga mida mid marka adduunyada ajarkiisii lagu siiyey oo fahuwa yahdibuha sidaas markaa u guranaya midhaheedii waxaana naga mida haddaannu saxaabadii nahay qaaraan markaysaga adduunyada ajarkiisii waxba lagu siin waxaa ka mid ahaa bay yidhahdeen muscab ibnu cumayr ya yacni markii waxa weeye yacni marka la aasayey wax lagu kanfaa la waayey macawiis baa lagu kanfayey macawiis buu markaa sitay markaasaa marka madaxa laga dhammeeye addimadaa muuqanayey marka addimada laga dhammeeyana madaxa muuqanay markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xagga madaxa ka dhammaystira xaggan kalena markaa idkhir iyo dhir saarsaara xagga lugaha ya marka asharkii isagoo addunyada waxba kagama cunin buui haddamarta marka dee qofka marka waxa dhacda waqtiyada qaarkood inta sawaabkiisii adduunyada lagu siiyo wax ka mida in xagga diinka loo geliyo oo diinka marka loo geliyo maxay noqonaysaa waxaa loo kordhinaya tawfiiqdii xasanaadka la waafajinayo waaladiina ihtadaw zaadahum huda kuwii hanuunee hanuunka iska doondoonay ilaahay hanuun buu u kordhiyey marka ina min sawaabi alxasanati xasanata bacdaha ajarka xasanada waxaa ka mid a xasano kaloo ka dambaysa sida xasanaba xasano ugu sababayso xasanadaasi isu sababayaan markuu xasano la yimaadaba mid kaloo ka weyn baa la waafajinaya mid kaloo ka weyn baa la waafajinaya mid kaloo ka weyn baa la waafajinaya ilaa uu khaatimo wanaagsan marka dambe sidaa ugu dhinto wa min cuquubati sayi'ati sayi'ata bacdaha ciqaabta dembigana waxaa ka mid a dembi kaleoo ka dambeeya in lagu ciqaabo qofkiiba markaysagaa dembi gelaya dembiga cuquubadiisii mar waxaa loo gelinayaa xagga adduunyada markaasaa masaa'ib ku dhacayaan masaa'ibtaasaa lagaga jaraya qaarkoodna waxaa loo geliyaa ciqaabta dembiga xagga markaa in eh, dembi kale haddana lagu ciqaabo oo dembigii baa dembi kaleoo ka weyn sababaya ka markuu la yimaado ka toobad keeni waaya markaasuu mid kaloo ka weyn haddana marka uu sababaya sida midba mid u sababaayo ayuu halisu yahay inuu ama khaatimo xumaysto amaba gaalnimadii uu marka dambe ku dambeeyo nacuudu billahi min dalik aladiina yatakhiduuna alkaafiriina wliyaaa min duuni lmuminiin aladiina munaafiqiinta ka bedel bashiru bushaaree almunaafiqiina munaafiqiinta u bushaaree ka bedelo aladiina kuwii u bushaareey yatakhiduuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni almu'miniin ka yeelanayay gaalada awliye iyo sokeeye iyo qaaray jecel yihiin ka dhiganaayay gaalada min duuni almu'miniin xaalay ka gudbayaan yacni markaa mu'miniinta inay ka weli yeeshaan oo wilaayadooda mu'miniinta ku koobaan xaalay ka tallaabayaan xaala kownihim mujaawiziina qasra almuwaalaati cala almu'miniin xaalay ka tallaabayaan muwaalaadka inay ku koobaan mu'miniintaoo ku xasriyaan ay ka tallaabayaan ayay gaalada ka wer yeelanayaan marka laba wajaa ku bannaan alladiina in laha waa bedel waxay beddel ka tahay almunaafiqiina iyo in laha waa nacti aw nactun lilmunaafiqiina ama munaafiqiinta laga sifaynaya haddii munaafiqiinta laga sifaynaya waxay noqonaysaa bashir ilmunaafiqiina munaafiqiinta u bushaare aladiina kuwaasoo yatakhiduuna alkaafiriina awliyaaa min duuni lmu'miniin yani ka yeelanaya gaalada awliyo qaray ay jecel yihiin ka dhiganaya min duuni lmu'miniin xaalay ka tallaabayaan mu'miniinta inay muwaalaadkooda ku gaar yeelaan ay ka tallaabayaan waxaad ugu bishaaraysaa bianna lahum cadaaban aliima mar walba aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaa min duuni lmu'miniin ka beddeshaya almunaafiqiin iyo ka sifaysaya waxay ku dhacaysaa uun waxaa loogu bishaaraynayaa bianna lahum cadaaban aliima taasay ku dhacaysa limaa yatawahamuuna fiihim waxay uga weli yeelanayaan gaalada limaa yatawahamuuna fiihim waxay ismoodsiinayaan yacni fiihim ay fii sha'ni alkufaar gaalada xaalkooda ay isku moodsiinayaan oo min alquwati xoog ah waxay isleeyihin gaaladu iyagaa xoog badan iyagaa nasriga iyo awooddana markaa leh yacni guushana iyagaa helaya ayay isleeyihiin munaafiqiintaasi saas aawadee iyaga ka xadhig xidha iyaga jeclaada iyaga ku tiirsada iyaga markaa u iisha yani saas isliyi ayabtaguuna ma waxay doonayaan yatlubuuna ma waxay doonayaan cindahum iyaga agtooda ma waxay ka doonayaan alcizata cize miyay ka doonayaan halaba iyo sharaf miyay ka doonayaan iyo xoog yaynay haalib noqdaan istifhaamun inkaariyun waa istifhaam inkaari ah istifhaamka inkaariga waxaa loo jeedaa macna nafyi buu dhacaya ay laa yajiduunaha cindahum agtooda kama helayaan yacni markaa cizada ay ka doonayaan ka heli maayaan fa ina alcizata lilaahi jamiica maxaa yeelay cizada iyo khalabada lilaahi allah bay u sugnaatay jamiican xaalay dhammaanteed tahay fi dunyaa adduunyada gudaheeday gu sugnaatay walaakhirati aakhira gudaheedaba allah bay u sugnaatay walaa yanaaluhaa cizada ma gaadhaayo ilaa awliyaauh awliyada ilaahay mooyaane cid kale gaadhi mayso awliyada ilaahayna waa ahluliimaanka ahluliimaani waltaqwa aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun waa ayo aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun allah waxa uu yidhi wqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahum waqad nazla wuxuu allah ku soo dedejiyey calaykum korkiinna ku soo dedejiyey faacilku wuxuu noqonayaa huwa oo allah u noqonaya filkitaabi kitaabka gudihiisa wuxuu ku soo dedejiyey an idaa samictum aayaati illaahi ay annahu shaniya idaa samictum markaa maqashaan aayaati illaahi aayadaha ilaahay yukfaru bihaa xaal laga kufrinaayo a maqashaan wa yustahza'u biha iyo xaal aayaadka ilaahay lagu dheeldheelayo ah maqashaan falaa taqcuduu ha fadhiisanina macahum yacnii kuwa alla jirkooda aayaadka ilaahay ka kufrinaya ku dheeldheelaya ha la fadhiisanina xataa yakhuuduu fii xadiisin hayrih xataa yakhuuduu ilaa ay dabaashaan ay dhex galaan fii xadiisin war hayrihi aan ahayn markaa istihzaag iyo kufriga madkuurka lasoo sheegay aan ahayn oo ah istihzaag iyo kufriga inakum idan miluhum innakum idinku idan markaasba haddaad la sii fadhiisataan iyagoo aayaadkii ilaahay ka kufrinaya ku dheeldheelaya ku jeesjeesaya idan markaasba miluhum yagaa la midtihiin ina in allaha allah jaamicu lmunaafiqiina waa kulminayaa munaafiqiintiiyo waalkaafiriina gaalada wuxuu ku kulminayaa fii jahannama jahannama gudaheeduu ku kulminayaa jamiican xaalay dhammaantood yihiin oo adduunyada markaa kufriga ay ugu kulmeen baa aakhirana naarta la isugu geeynayaa aladiina yatarabbasuuna bikum aladiina kuwaasoo waxay noqonaysaa aladiina dambana waxaa la raacinayaa alladiinadii hore ayaa la raacinaya oo haddii la yidhahdo waa nacti waxay noqonaysaa nacti labaad haddii la waa bedelna waa bedel markaysaga laga sii bedelaayo yacni aladiina laga sii bedelaayo marka waxay noqonaysaa un calaa kulli xaal munaafiqiinta in laga bedelaa ma'aalku u dhacay waayahay munaafiqiinta u bushaaray aladiina kuwaasoo waa sifo labaad yatarabbasuuna bikum idinla suganaya idinka yacni dawaa'irta iyo masaa'ibta fain kaana lakum fatxun fain kaana lakum hadduu idiin sugan yahay fatxun furasha hadday idiin sugan tahay bimacnaa guuri idiin sugan tahay aa gaaladii ka libaysataan oo guulaysataan fatxigaasoo min allaahi xagga allaah ka ahaaday oo allah nasriga idin siiyey fatxi kastaana xagga allah buu ka ahaaday qaaluu waxay odhanayaan alam nakun macakum alam nakun miyaannaan ahayn alam nakun miyaannaan ahayn macakum idinka la jirkiinna qaar ku sugan miyaannaan ahayn oo jihaadka idinku weherin oo idinla jihaadayn yacni waa idin wehelinnay maxaa furkiiyo khaniimada wax noolooga siin waaye ya wa in kaana hadduu u sugan yahay lilkaafiriina gaalada nasiibun dheefi hadday u sugan tahay yaga fatxi lagama cabirin nasrina lagama cabirin waxaa laga cabiray nasiib yacnii i yar oo marka isagaa lib ah hadday helaan waayo libtaa yaray helayaan lib xaqiiqiya ma aho dee waxa uga dambeeya ciqaab baa uga dambeeya ya marka sidaas aawadeed waa wax yaroo marka mu'miniinta lagu imtixaanaayo ama marka iyagu qalad ay mu'miniintu galeen yacni marka yacni ay libinta yar gaaladu u heleen ama marka waxa weye iyaga yacni markaa si kale loogu imtixaanayo lagu fitnaynayo qaaluu waxay odhanayaan munaafiqiintii alam nastaxwid calaykum miyaanaan idinka qaalib noqon oo idinka gacan sarrayn oo idina awoodin inaan wax idin yeelno oo annaan idin daysan gaaladii bay u manna sheeganayaan markaasay leeyihiin libinta maydaan hesheen haddaanaan markaa annagu yacni ka qayb qaadan ama warkaannu idin siinayno ha noqoto ama mu'miniinta inaanu cabsi gelinayno ha noqoto yacni idinkaanu idinla shaqaynayna idinkaanu idinla jirray yacni ciidankii baanu idinka kala baajinnay wararkii baannu idin siinay digniintaanu idin keennay marka dee annaga ayaa markaa libintan sabab u ah ya waxay doonayaan geesna inayna ku qadin geesna inayna ku qadin bay doonayaan xaalkoodu waa adduunya doon alam nastaxwid calaykum miyaanaan idinka qaalib noqon oo idinka gacan sarrayn ya oo dee idin daysan wa namnackum miyaanaan idiin diidin min almuminiina muminiinta miyaanaa idii diidin annagaa idinka celinay muminiintioo idinka baajinnay ya fallaahu yaxkumu baynakum yowma alqiyaama allah waxau yihi fallaahu allah yaxkumu waa xukumayaa baynakum dhexdiinna yacni iyagiyo idinka waa idinkala xukumayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada oo muuminiintana waa jannaynaya munaafiqiinta iyo gaaladana waa cadaabaya walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila walan yajcala allaahu ilaahay u yeeli maayo lilkaafiriina gaalada u yeeli maayo cala almu'miniina sabiila muuminiinta korkooda wax wadda ah oo ay ku gumaadaan oo ku wada xasuuqaan oo ku tirtiraan ilaahay u yeeli maayo saa baa loo fasira sabiilan fi listisaal si kale waxaa loo fasiray walan yajcala allaahu ilaahay u yeeli maayo lilkaafiriina gaalada cala almu'miniina sabiilan muuminiinta korkooda waddo ay uga libaystaan u yeeli maayo haddaynay sabab yagu la iman muuminiintu shab u sababayso ya saana waa la yidhi awjuh kalena culammadu waa yidhaahdaan aayadahan allah wuxuu inoo sheegayaa munaafiqiinta sifooyinkooda waxaa ka mida gaalada inay ka weli yeeshaan oo muwaalaad siiyaan muwaalaadkuna waa maxay waa alxubu wannusra ayaa ugu muuqad badan ya yacni xubbiga gaalada la jeclaado iyo nusrada loo gargaarayo mudaaharada iyo taacada la ateecayo saddexdaa qodob baa ugu muuqad badan alxubbu waalnusratu waaltaaca marka muwaalaadkii gaalada laga weli yeelanaya waxay ka mid tahay akhlaaqda ay leeyihiin munaafiqiintu bay ka mid tahay ha yeeshe way qaybsantaayo muwaalaadka gaalada laga weli yeeshaa nooc gaalnimo waa leedaho milladda laga baxaayo nooc ka sokeeyo duuna daarikana waa leedahay waayo suwar badan bay koobsataa jacaylkaa ka mida yacnii nusrada ka mida loo hiiliyo loo gargaaro ama mudaaharada waxaa ka mida taacada la ateecayaa ka mida waxaa ka mida saaxiib hoosaad in laga dhigta ayaa ka mida siraha muslimiinta in la siiyo basaasiin loo noqdo oo iyaga warka loo gudbiyo la siiyo ayaa ka mida mudaahanada markaysaga ayaa ka mida wax shareecada ka mida looga tanaasulo wadduu low tudhinu fayudhinuun ya ayaa ka mida rukuunka iyaga xaggooda loo iilanayaa ka mid a walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum annaar ha u iilanina kuwa baalimiinta ah oo deed haddaa u iilataan yacni naari aydin haleesho tashabbuha gaalada la shabbahayaa ka mida man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum ka qolo isu ekaysiya iyaguu ka mid yahay bitaanadiiyo saaxiib hoosaadka laga dhiganayaa ka mida laa tattakhiduu bitaanata min duunikum yacni bitaanaha ka ya saaxiib hoosaad ha ka dhiganina saaxiib hoosaad ha ka dhiganina jacaylkaa ka mida ya laa tajidu qowman yu'minuuna billahi walyowmi alaakhiri yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasuulahu walow kaanuu aabaa'ahum yacni waxaa laynoo sheegay inayna kulmayn iimaanka iyo jacaylka gaalada la jeclaadaa marka waxa weeye taacada ka mid ah walaa tudici alkaafiriina waalmunaafiqiin markaa suwar badan bay ka kooban tahay suwar badan ayay ka kooban tahay suwarkaasi waxay u qaybsamaan qaar milladda lagaga baxaayo iyo qaar markaa duuna dalik oo iyagu dunuub noqonaya yacni gaalnimada ka sokeeya yacni noocyadaasay u qaybsantaa marka sideedaba waa in la iska ilaaliyaa gaalada in laga waryeesho gaaladii waa in la necbaadaa lala culloobaa oo nacayb iyo colaad loo haya ya wa badaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaau abada xata tu'minuu billaahi waxdah yacni colaad iyo nacayb waa in loo haya weliba colaad iyo nacaybka waa in marka la muujiyaa oo markuu ilaahay inoo sheegay nebi ibraahim iyo muuminiintii weherisay in markaa ku dayasha inoogu sugantoo lagu daydo markuu allah sidaa inoo sheegay waxa uu sheegay sida ay samaynayeen inay ahayd inay lahaayeen yacni colaad iyo nacayb baa dhexdeenna ka muuqatay yacni may odhanoo keliya waannu idiin haynaa keliya hadda maaragtaa qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waladiina macahu id qaaluu liqowmihim ina bura'aau minkum wa mima tacbuduuna min duuni illahi kafarna bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaau abada xata tu'minuu billahi waxdah wabada buduwigu waa maxay waa muuqad marka colaad iyo nacayb baa dhexdeenna daahirtoo muuqatay weligeen abadan hadda maarta wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaau abadan ilama iyo goorma ma ilaa inta la heshiinayo oo markaa waxa weeye heshiisya la yeelanaya miyaay oo dagaalka layska daynaayo aynay dhibaato inagu samaynayn oo dhibta daahirka inaga daysanayaan miyaa may haaya loo yeela haayadaas waa maxay xataa tu'minuu billaahi waxdah taasuu ilahay yidhi kaga dayda wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaau abadan xataa tu'minuu billaahi waxda marka in gaalada marka nacaybkooda la qariyo ma aha qofkii gaalada ku hoos nool oo dee markaa gaaladii aan muujisan karayn oo dhibaata uga imanayso wakhtiyada qaar buu cudurdaar isagu u heli karaa qarinta uu qarinayo maaha cadaawadda inuu ka tegaayo ee nacibka ee qarsashada uu qarsanayo marka aanu muujisan karaynin ya xaalka caynkaasa yacni cudurdaar buu markaysa markaa wakhtiyada qaar u heli karaa laakiin inuu ka tago cadaawaddii cudurdaar markaa uma helayo colaaddii oo jirta in marka uu qofkii qarsado colaaddii nacaybkii uu gaalada u qabay xaaladda uu ka boqo dhibaato weyni inay ka soo gaadhayso iyo waxa kala duwan inuu markaa waxa weeye colaaddii nacaybkiiba ka tago laa tajidu qawman yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulahu walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum yacni hadduu aqraba qariib yahay maxaa laga soo qabtay dadka kuwii ugu dhowaa hadday gaaloobaan oo bimacnaa ay gaalo yihiin wax kale iska daaya aabbayaashooda ama inamadooda ama marka walaaladooda ama marka cashiiradooda iyo xigtadooda dhowaanshaha badan yacni ma jeclaanayaan yacni ma helaysid dad rumeeyey ilaahay iyo maalinta aakhiro oo jeclaanaya man xaadda allaha wa rasuulah cidii allah iyo rasuulkiisa khilaafta la collowday yacni gaalo cid ah walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum culammada qaar markay yacnii hadalladooda markaysaga ay doonayaan inay soo ka walow kaana aqraba qariib bay yidhaahdaan kulay ku yihiin yacni kuwa ugu dhowaanshaha badan kulay ku yihiin yacni waxay markaa yacni ahaanayaan qaar neceb bay noqonayaan in la yidhahdo suwarka qaarkood xubbi tabiiciya ayaa markaysaga jiraya oo yacni xubbigaa tabiicigii nacaybkii diini ahaan loo necab yahay diidi maayo masalan dee waxabay qofku markaa inuu waalidkii jecel yahay waa iska xubbi abiiciya inuu qaraabadiisa jecel yahy waa xubbi abiiciya ya zawjadiisu haddii ay kitaabiye tahay yacni jacayl waa iman karaa waa xubbu shahwa waa iska xubbi abiiciya wa jacala baynakum mawaddatan wa raxma hadda ma aragtaa laakiin diin ahaan waa loo necab yaho nacaybkii waa jiraa iyadoo xubbigii abiicigaha gees ka jiri karo ayaa haddana markaa diinkooda iyo ictiqaadkooda xun iyo yacni markaa waxa khubsigooda kale inuu necab yahay ay jiraysaa ee ma aha inuu marka nacaybkii ka wada tegayo ma aha yacni marka waxa weeye xubbiga abiicigii markaysaga uu jiro xubiga abiicigii meeshii kama saarayo buqdiga diinkooda la necab yahay oo xagga diin ahaan waxay ku sugan yihiin yacni markaa loo necab yahay yacni markaa taas meesha kama saarayo innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa laba tafsiir baa ku jira yacni man axbabta hidaayatahu iyo man axbabtahu liqaraabatihi yacni markaa labada mid walba waa lagu fasiray marka haddii la yidhaahdo qaraabanimadiisa midaad u jeceshahay abu aalib looga jeeday waa xubbigii tabiiciga ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dee waxa weeye markaa diin ahaan waa u necbaa abu aalib yacni waxa weeye markaa diin ahaan waa u necbaa yacni walow markaa xubbi marka aayaddan allah wuxuu inoogu sheegayaa kuwa aayaadka ilaahay ka gaaloobaya ku dheeldheelaya inaan lala fadhiisan wakhtiga ay la imanayaan istihzaaga iyo kufrigaas falaa taqcuduu macahum xataa yakhuuduu fii xadiisin hayri yaa majlis ama fadhi ama meel aayaadkii ilaahay lagaga dheeldheelaayo qofka muuminkaahi waa inaan u joogin horta waxaa waa inuu ka reebaa haddii wixii suuli waayaan oo meesha ka bixi waayaan waa inaanu sii fadhiyin oo sii joogin ee hadduu ka tegi karaayo waa inuu ka tagaa oo ka faaruqaa yacani waajib bay ku noqonaysaa arrinka noocaas waajib ayay ku noqonaysaa inuu markaa ka faaruqo ka tago waxaana yidhahdeen ahlucilmigu majliska yacni kufriga iyo gaalnimada laga sheegaayo iyo dheelleelka laga sheegaayo qofka muuminka isagaan zuulin karayn oo meesha aan waxba ka bedeli karayn oo takyiirkiisa iyo inkaarkiisa wixii aanu isku taagaynin inuu sii jooga ma aha mar hadduu ka tegi karayo ya mawdic qofka aanu dee ka tegi karayn waa shay aakhar masaloo kale waxa weeye yacni haddii waxa weye ama ay diyaarad wada saaran yihiin ama markaa waxaan yani markaa doonni wada saaran yihiin wadannada dhexdeeda waxaa laga taqriirinayo ama diyaaradda korkeeda oo korona loo sheegaayo inkaarkii markuu ku inkiranaya laga maqli waaye dee kama faaruqi karo waa meeluu uga baxo marka ma hayo marka wuxuu noqonayaa macduur buu markaa noqonayaa intuu inkiri karana waa inkiraya wixii kale dee dhegu ka furaysanaya ya yacni markaa saas ayuu noqonaya laakiin isagoo awood u leh inuu ka faaruqo meeshaa ka tago meeshii hadduu bedeli kari waaye wixiina istaagi waayey una awoodi karaayo meesha inuu ka tago oo ka faaruqo majliskaa ka kaco uu kari karaayo inuu iska sii fadhiyo ikhtiyaaran isagoo arrinkaa awoodi karaya wuu ku dambaabayaan allah waxau yidhi innakum idan miluhum la mid baatihiin waayo waxay noqonaysaa hadduu mar markaa yacni bedelina waayey yacnii isagoo kari karaayana ka faaruqi waayey dee waxay noqonaysaa marka waxa weeye yani inuu ka raali noqday la mid ya waxaanay culammadu yidhahdaan alraadi waalfaacilu sawaa ka ka raallida iyo ka samaynaya waa isku mid alraadi waalfaacilu sawaa kufriga ka ka raallida ahi isaguna waa kaafir macsida ka ka raadina isaguna waa caasi alridaa bilkufri kufrun waalridaa bilmacsiyati macsiya ya kufriga in lagu raali noqdaa waa gaalnimo macsida in lagu raali noqdaana iyaduna waa macsi weeye iyaduna waa macsi weeye aayad kale ayaa dee jirtay oo markuu allah yidhi waqad nazala calaykum fi lkitaabi waxaa laga tilmaamayaa hore inuu allah u soo dejiye kitaabka horaa loogu soo dejiyeyna waxaa loo jeedaa aayaddii suuratu alancaam baa laga tilmaamaya waayo suuraddan suuratu nisa waa madaniya cahdigii dambey soo degtay waa madaniya ama suuratu ancaam waa makiya marka waxa weeye waqad nazalana waxaa laga tilmaamayaa in hore loo soo dejiyey waqad nuzila iyo waqad nazala sida tafsiirka baynu ku arki doonno labadaba waa la akhriyey nuzila iyo nazala waa laba qira'a oo sabciya weeye aayadda kale waa aayaddu allah yidhi waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakhuduu fii xadiisin hayrih waimaa yunsiyannaka ashaytaanu falaa taqcud bacda dikra maca alqawmi aldaalimiin yacni waa aayadda suuratu lancaam ku sugan weeye aayadda siddeed iyo lixdanaad weeye allah wuxuu sheegayaa haddaad markaa aragto kuwa aayaadka ilaahay dabaalanaya oo bimacnaa baatil wax kaga sheegaya inay aayaadkii iska horkeenayaan ha ahaato inay aayaadkii caaridayaan ha ahaato inay bushinayaan ha noqoto inay beeninayaan ha noqoto inay waxa weeye markaa aayaadka ku dheeldheelayaan ha noqoto khawdka aayaadka la dabaalanayo waxaa loo jeeda macno baatila laga tilmaamaya ya waayo khawdka waxaa loo isticmaalaa baatilka ayaa loo isticmaalaa khawdka loo isticmaalaa waa yahay allah wuxuu yihi ka jeeso fa acrid canhum xataa yakhuduu fii xadiisin hayri yacni markaa ka jeeso ilaa ay markaa war kale ay markaa yacni markaa ay dhex gelayaan marka aayaddanna waxaa laynoogu sheegay dee waciid ka daranoo innakum idan miluhum daahirka aayaddana waxaa laga fahmayaa xataa yakhuuduu fii xadiisin hayri yacni markaa haayada loo yeelay dee haddii war kale ay markaa dhex galaan in markaa in lala joogaa aynay mamnuuc ahayn in lala joogaa markaa inaynay mamnuuc ahayn haddii war kale ay dhex galaan oo aan markaa khawdka ka ahayn ee hadal iska caadiye ee sheeko caadiya ay tahay waxay markaysa markaa ka sheekaysanayaan ay markaa tahay ama xadiisudunye iyo wax la mida ay tahay warkaa adduunyada iyo wax la midka ay tahay inaan markaa waxaweyaan xaalka caynkaas ah waxba ku sugnayn oo ay iska bannaan fadhiga lala fadhiisanayo laakiin a'immada taabiciinta qaarkood waxaa laga soo wariyay xataa xaaladdaa lala fadhiisan maayo waana sidaa laga sheegay xasan albisri laga sheegay adilo kale haddii la eegana adilada kale waxay tilmaamaysaa dadka ahlu dalaalkaa ah in laga fogaado waan lala fadhiisan masalu ljaliisi asaalix waljaliisi suu ka xaamil miski wa naafik ilkiir yacnii ruuxa wanaagsan ee lala fadhiisto iyo ruuxa xun ee lala fadhiista waxay ka kala dhigan yihiin sida markaa ruux miski xambaarsan oo miski sida udgoonka miskiga ayaa qofka wanaagsan ee lala fadhiistaa ka dhigan yihin faxaamilulmiski ima an yuxdiyaka wa ima an tabtaaca minhu wa ima an tajida minhu riixan dayiba ka miskiga sida waa saddex mid waa nin miski iibinayo miski buu xambaarsan yihi kaa miskiga sida ima an yuxdiyaka yuxdiyaka yaadu waa godonta ima an yuxdiyaka ama waa inuu ku siiyo wax miskigii ka mida wa ima an tabtaaca minhu ama waa inaad ka iibsato wa ima an tajida minhu riixan tayiba ama waa inaad ka hesho ur wanaagsan iyo udgoon wanaagsan iyo carfi wanaagsan oo ka soo kankamaya wa naafikhu lkiiri ima an yuxriqa siyaabaka wa ima an tajida minhu riixan khabiisa ka buufimada dabka buufinaya ninkii markaa birta tumayey ee dabka buufinaya buufimadan dabka laba mid weeyaan ama waa in markaa uu maryaha kaa gubo dhimbiilaha iyo waxaa ka duulayo ya inta maryhi kaaga soo duulaan deedna ay kaa deldalooliyaan wa ima an tajida minhu riixan khabiisa ama urxun waa inaad ka hesho bimacnaa waxaa laga tilmaamaya xaamilulmiskiga mar walba waxaad tahay muntaficun bihi mid ku intifaacaya ruuxa jaliisu saalixana waa saasoo waad ku intifaacaysa haddaad la joogto naafiqulkiirkana dee waxaweye tatadararu bihi waad ku dhibaatoonaysaa marka qofka xune lala fadhiistana saasaad ugu dhibaatoonaysa hadal xun baa ka soo baxaya xumaan buu kuu sakhirayaa xumaantii buu kuu qurxinayaa yacni jacayl baa imanaya dee aad jeclaato oo marka haddaad jeclaatona waxaa dhici karta inaad ateecdaba ina almuxiba liman yuxibu mutiicu ka cid jeclaadaa cidduu jecel yahay waa ateecaan marka calaa kulli xaal yacni waxaa laga qaadanayaa dadka xun laga fogaada ayaa laga qaadanaya xadiis kale waxaa ku soo arooray oo tirmidi wakhayruhu soo wariyeen culamada qaarna ay taxsiiniyeen almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalilu qofku wuxuu ku sugan yahay diinka saaxiibkii buu ku sugan yahay diinta saaxiibkii ayuu ku sugan yahay falyandur axadukum man yukhaalilu ha eego midkiin cidduu la saaxiibaayo ha eego waa iska eego macnaha caynkaasoo shaacir baa qaato wuxuu yidhi can ilmari laa tasal wasal can qariinihi fa kullu qariinin bilmuqaarini yaqtadii ya qofka ha weydiinoo ha odhan siduu isagu yahay ee waxaad weydiisaa saaxiibkii waa kuma saaxiibkiis baa calaamada qofka dadka wanaagsan la saaxiibka ahi waxaa loo rajaynayaa isaguna inuu wanaagsan yahay qofka dadka xun la saaxiibka ah oo rakaabkiisu xun yahayna isaguna inuu xun yahay baa la rajaynayaa oo calaamad waxay u tahay waxay isku xidhay waxay tahay alarwaaxu junuudun mujanada fama tacaarafa minha atalaf wamaa tanaakara minha ikhtalaf arwaaxdu waa junuudun mujanada waa ciidamo marka waxa la ciidameeyey ama la carbiyey fama tacaarafa minha atalaf baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ya wixii iskartaa isku tabaa'ic noqdaa waa isjeclaadaan wamaa tanaakara minha ikhtalaf wixii markaa isdiida oo bimacnaa kala tabaa'ic noqdaana waa iskhilaafaan marka waxa weeye can lmari laa tasal wasal can qariinihi fakulu qariin bilmuqaarini yaqtadi ya mid kastoo saaxiib ahi saaxiibkiisa ay ku daydaa ya idaa maa saaxabta alqawma fasxab khiyaarahum walaa tasxab ilarda fatarda maca aradi haddaad dadka ragga la saaxiibto fasxab khiyaarahum kuwooda wanaagsan la saaxiib walaa tasxab ilarda fatardaa maca aradi ha la saaxiibin ka liite xun ha la saaxiibin oo dabeedna markaysa markaa aad la halaagsato si aan taasi u dhicin yacni ka fogow allah waxa uu yidhi waqad nazla calaykum fi lkitaabi an idaa samictum aayaati illahi yukfaru biha waqad allah wuxuu soo dedejiyey tashdiidka culamada qaar waxay yidhaahdaan waxay faa'iidaynaysaa takriir oo anzala iyo nazala baa farqi u dhexeeya waa bacdu ahli cilmi yidhahdeen bacdu ahli cilmi isku macnay ku fasiraan oo anzala iyo nazala labadaba soo dejinu bay ku fasiraan waa soo dejiyey laakiin sida badan marka qur'aanka la sheegaayo marar badan waxaa la sheegaa tashdiidka oo nazala in la yidhaahdo iyadoo sida kalena soo aroortay marka maadaama qur-aanku isagoo mufaraqa uu soo degay qadar qadar iyo suurad suurad iyo aayado iyo aayad aayad iyo sidaa loo soo dejiyey suurad suurad iyo waxa weeye mara bacda mara la soo dedejinayey soo dejinta nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejinaayo laakiin soo dejinta samaa dunyaha loo soo dejiyey wuxuu ahaa jumla isagoo isku dhan baa samaa dunya loo soo dejiyey sida asarkii cabdullaahi ibnu cabbaas ka asaxay ku soo arooray walaa yuclamu lahu mukhaalifun min asaxaaba habeen laylatulqadri baa qur'aanka la soo dejiyey ila samaa'i dunyaa isagoo jumlo ah nebigana calayhi salaatu wasalaam waxaa la ysla oggol yahay oo muslimiintu ku ijmaacsan yihiin isagoo mufaraqa in lagu soo dejiyey qur'aankana waa lagu ishaaray wa qur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi cala muksin faraqnaahuna waa la akhriyo tashdiidkana waa la akhriyo waqad nazala xaqiiqee waa soo dedejiyey mara bacda mara ama tafsiirka kale waqad nazala xaqiiqee waa soo dejiyey bilbinaa'i lilfaacili la akhriyo faacil in loo bineeyey waa sida markaa qiraa'adeennu aynu akhrinay musxafkuba ay markaa ku sugantay waalmafcuuli iyo mafcuulin loo bineeyo waa qiraa'o labaad nazala iyo nuzila waa laba qiraa'o sabciya quraa'u sabcaha ku kala qaybsan ma nazala la akhrinayaa mise nuzila la akhrinayaa badanka quraa'du waxay akhriyeen nuzilay akhriyeen laakiin nazala waxaa akhriyey caasim baa akhriyey axad lquraa'i sabca sabcada inta kale waxay akhriyeen lixda kale waxay akhriyeen nuzila ya marka waqad nuzila xaqiiqee waa la soo dedejiyey ama nuzila waa la soo dejiyey calaykum korkiina lagu soo dejiyey fi kitaabi kitaabka gudihiisa alqur'aani qur'aanka gudihiisa alkitaab waxaa loo jeeda qur'aanka fii suurati alancaami suuratlancaam baa lagu soo dejiyey aayaddii aynu sheegaynay weeye waida ra'ayta aladiina yakhuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakhuduu fii xadiisin hayri aayaddaasi waa makiya marka horaa loo soo dejiyaa laga tilmaamaya an idaa samictum ay annahu sha'niyeen mukhafafatun antani waa mid la khafiifiyey mukhafafatu min asakiira yacnii annadii cuslayd baa laga khafiifiyey annahu dee wax marka la yidhaahdo waa musaqala anna waa mukhafafa waa iyadoo la khafiifiyey wey marka dee waxay qaadanaysaa yani markaa isimkeedii ayaa marka muqadar ah wasmuha maxduuf isimkeediina waa maxduufa waa la xadfay waa la qadaraya ay annahu shaniyeen isimkeeduna wuxuu u noqdaa sida haaliban culammadu ay maraan shani baa loo celiya marar kaleo naadira waa soo aroorto shaniga aynay u noqonayn oo ashcaaraha carabta markaysaga waa anka iyo waa ku timi anta mukhafafada ah in waxa weeye markaa damiirka kaafka in looga dhigay yani markaa isim looga dhigay laakiin ta noocaasi markaysaga waa arrin qaliil ah qur'aankana kuma iman ha yeeshee mufasiriinta qaarkood qur'aanka waxay ku fasiraan oo jalaalaynku ka mid yahay anta mukhafafa min asakiila waqtiyada qaarkood hum inuu ka dhigo isimka ka dhigo wa annahum uu daed markaa yidhaahdo oo hum qadaro taasina qaacidadii markaa way khilaafsan tahay laakiin halkan ma qadarine sidii khaalibkae culammadu marayeenunbuu maray oo damiiru shacnigii buu ka dhigay ay annahu ay anna asha'na arrinku idaa samictum aayaati illaahi markaa maqashaan aayadaha ilaahay markaa maqashaan alqur'aana qur'aanka a maqashaan yukfaru biha xaal laga gaaloobayo laga kufrinaayo aayaadkaa laga xaalaynaya yukfaru biha xaal aayaadka laga kufrinaayo a maqashaan wa yustahza'u biha iyo xaal lagu dheeldheelaayo a maqashaan aayaadkii falaa taqcuduu ha fadhiisanina macahum yaga la jirkooda ay maca alkaafiriina ama maca almustahzi'iin kuwaa dheelleelaya ama kuwaa gaalada hala fadhiisanina ay ilkaafiriina humtuu kuu fasiraya marka maxay noqonaysaa maca alkaafiriina oo muxuu maca alkaafiriina u odhan waayo macada u soo celin waaye ikhtisaar buu uga jeedaa inuu hadalka gaabiyuu doonayaa gaalada la jirkooda hala fadhiisanina walmustahzi'iina iyo mustahzi'iinta la jirkooda hala fadhiisanina oo xaggee lagu sheegay yukfaru biha wa yustahza'u biha baa lagu sheegay halkaasaa la gartay inay qaar kaafiriin oo mustahzi'iini jiraan marka damiirka iyagaa loo celinaya ilaa halkaasaa lagu soo sheegay ha la fadhiisanina la jirkooda xataa yakhuuduu ilaa ay dabaalanayaan oo dhex gelayaan fii xadiisin hayrihi yacni markaa war ay dhex gelayaan warkaasoo hayrihii ay mughaayirin lahu hayradani waa tii sifada ahayd weeye waa tii sifada ahayd weeyaan ee istisna maaha saas aawadeed baa jarka looga raaciyey xadiisin looga raaciyey jarka oo hayrihi loo yidhi mm. marka mughaayirin lahu bay macno noqonaysa ya hadalkoodii hore ka duwanaayo ee kufriga istihzaaga ah innakum idan miluhum innakum idinku idan markaasba ay inqacadtum macahum haddaad la fadhiisataan kaafiriinta mustahzi'iinta la jirkooda iyagoo istihzaagii iyo kufrigii wada hee miluhum fi lismi yagaa la midtihinoo xagga dembiga kala midtihin dee dembigii marka hadduu yahay dembi gaalnimo ah waxay noqonaysaa idinkuna waa la gaaloobaysaan laakiin marka ay la gaaloobayaan waxay tahay waa markaynay markaa arrinkiina aynay khayirinoo beddelin mar labaadkana iyagoo ka faaruqi karayoo awoodi karaya inay meeshaa ka kacaan oo ka tagaan kari karaya ay ka tegi waayaan oo iska sii fadhiyaan markaasay la mid noqonayaan haddaan inkaarna ayna la iman mufaaraqana ayna la iman aynay kari karayaan waxay ka dhigan tahay ridaa ay ku raali noqdeen laa inkaar walaa mufaaraqa maca alqudrati ya marka aayaddan markay mufasiriintu joogaan way sheegaan markaysaa alridaa bilkufri kufrun iyo alridaa bilmacsiyati macsiya culamada qaarkood markaysaa waa sheegaan tafaasiirta qaarkood waa qorayaan qurtubiga iyo tafaasiir kaleba eg waxay kaloo culammadu ka qaataan aayadda inaan markaa ahlulbidaca bidcadoodii taqriirinaya ama sheegaya inaan lala fadhiisan lala joogin taas lafteedana waa ka qaataan oo say uga qaadanayaan dee aayaddu waxay ku saabsan tahay gaalay ku saabsan tahay iyo kufri la wado waxay yidhahdaan culammadu waxay uga qaadanayaan waxay yidhahdaan culammadu kullu aayati nasalat fi lkufaari fainaha tajuru bidayriha cala cusaati almuslimiin aayad kastoo gaalada ku soo degtay waxay dabada ku jiidanaysaa muslimiinta kuwooda cusaad ah say ugu jiidanaysaa marka aayaadka gaalada in loo daliishado cid markaa muslimiina in loo daliishado miyaynay manhajkii khawaarijta ahayn sawta yidhi cabdullaahi bnu cumar asarka uu soo aroorinaayo bukhaari saxiixiisa isagoo mucallaqo majzuuma ku keenaayo xaafid ibnu xajarna uu sheegaayo sanad saxiixa inuu ku soo aruuray isagoo mawsuula naafic baa la weydiinaya la odhanayaa sidee buu u arkaayey ibnu cumar khawaarijta qaala kaana yaraahum shiraara alkhalqi wuxuu u arkaayey khalqiga inagu ugu shar badnaayeen wa yaquul inahum intalaquu ilaa aayaatin fi lkufaari fajacaluuha fi lmuslimiin waxaanu odhan jiray cabdullaahi bnu cumar waxay u tageenoo bimacnaa aayado gaalada ku soo dego aayado gaalada ku saabsan bay muslimiintii dul saareen markaa shiraaru khalqina waa u arkay taasi markaa miyaynay ka hor imanayn waxaa lo odhanayaa maya kama hor imanayso khawaarijtu waxay doonayeen waciidkii oo dhammaystiran inay u sugaan yacni muslimiinta ku sugaan oo iyagoo aan manaadkii iyo yacni markaa cilladii uu xukunku ku xidhnaa oo manaadul xukmi ahayd aynay xaasil ahayn tamaaman bay waciidkii oo dhammaystiran saarayeen oo markaasay lahaayeen waxa weeye waa waa gaaloobeen oo ku gaalnimo xukminayeen oo naarta waa ku waarayaan lahaayeen way sidaa u deliishanayeen laakiin ahlu sunnuhu maxay leeyihin waxay leeyihin waciidkii oo dhammaystiran uma sugna laakiin nasiib bay waciidka ku leeyihiin oo qadar ka mida ah baa uga sugnaanaya waa sababta markaysa markaa ay u yidhaahdeen aayadihii yuhuudda iyo ku soo degay ee xukunka yacnii u deliishadeen xukaamtii iyo madaxdii jawrkiiyo dulmiga samaynaysay dabeedna ay yidhaahdeen kufrun duuna kufrin waxay u jeedeen nasiib bay waciidka ku leeyihiin laakiin waciidkoo kaamiloo dhammaystiran kuma dhacaayo oo sababtay u yidhaahdeen aayadaha waa loo daliishanayaa laakiin maxaa la odhanayaa waa kufrun duuna kufrin ta kale aayada gaalada ku soo degay in muslimiinta loo daliishado dee nebi maxamedba waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam oo xadiiska saxiixa waxaa ku soo arooray nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku garaacay albaabka ku garaacay cali iyo faatima radia allaahu canhuma yacni markaas aq dhexeen dabeedna ku yidhi alaa tusalliyaan miyadaan tukanayn qiyaamu leyl markaasaa cali ku yidhi inama arwaaxuna biyadi illaah nafaha iyagu waxay ku sugan yihin ilaahay gacantiisaay ku sugan yihiin hadduu doono inuu markaysaga waxba na kiciyo na diro cibaadada nagu diro waa nagu diraya haddaanu doonin nagu dirana naguma diraayo markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ka jeestay isagoo akhrinaya wa kaana linsaanu aksara shayin jadala aayadduna gaaladay ku soo degtay aayadduna gaaladay ku soo degtay wa saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam aayadaha gaalada ku soo degay way deliishan jireen waana ka baqi jireen waciidka wax ka mida inay u sugnaadaan ya wa yowma yucradu aladiina kafaruu cala annaari adhabtum tayibaatikum fii xayaatikum addunya wastamtactum biha yacni waatuu markaa cumar bnu khadaab radia allahu canhu ardaah waatuu markaa uu yidhi waxaan ka baqayaa inaan markaa ka mid noqdo kuwa aayaddaa lagu sheegay wa yowma yucradu aladiina kafaruu cala annaari adhabtum tayibaatikum fii xayaatikum addunya wastamtactum biha aayadduna gaalay ku soo degtay gaalo ayay ku soo degtay marka calaa kulli xaal manhajka khawaarijtu ay ku socdaan iyo manhajka ahlu sunnaha kala duwano manhajka khawaarijtu wuxuu ahaa aayadihii gaalada ku soo degay iyagoo ciladii ama sababtii xukunka loo saaray oo loogu gaalnimo xukmiyey oo naarta loogu waariyey yacni iyadoo aynay markaa la iman dadkan muslimiinta ahi ee wax macaasi ay la yimaadeen oo ka sokeeya arrinkaa inay yidhahdeen waciidkii oo kaamila u sugnaaday sidaas aawadeed milladay ka baxeen oo waa gaaloobeen naartana waa ku waarayaan abad alaabaad saas aawadeed bay kabaa'irtii dadka ku gaalaysiiyeen aayadahana u deliishadeen gaalada ku soo degay taasuu inkirayaa cabdullaahi bnu cumar ya oo uu leeyahay inahum intalaquu ilaa aayaatin fi lkufaari fajacaluuha fi lmuslimiin laakiin markaa ahlu sunnuhu markay sheegayaan waxay leeyihin nasiib bay waciidka ku leeyihiin laakiin waciidkoo dhammaystiran ma yeelanayaan bay leeyihiin farqaan labada udhexeey saas aawadeed baa tafaasiirta aad arkaysaa mufasiriinta qaarkood inay yidhahaan aayaddan waxaa laga qaadanayaa soo kufri kuma saabsanayn marka iyadoo kufri iyo istiisaa la samaynayo macsi cidda samaynaysa inaan lala joogin waxaa laga qaadanayaa ahlubidaca bidacoodii taqriirinaya oo shubahaadkii bidacooda akhrinaya inaan lala fadhiisanoo lala joogin haakada yacni majlis marka waxa weeye wax munkara laga sheegaayo yacni haddii la fadhiyo waxay noqonaysaa innakum idan miluhum oo laguna inkirin lagana faaruqin lagana tegi karaayo haakada ina allaha jaamicu lmunaafiqiina walkaafiriina fi jahannama jamiica ina allaha allah jaamicu lmunaafiqiina waa kulminayaa munaafiqiinta waalkaafiriina iyo gaalada fii jahannama jahannamo gudaheedu ku kulminaya jamiican xaalay dhammaantood yihiin kama ijtamacuu fi dunya cala alkufri walistihzaa siday adduunyada gudaheeda ugu kulmeen ahlulkufri gaalnimadiiyo walistihzaayi bay aakhirana naarta loogu kulminaya erayga munaafiq waxaa laga soo qaatay min naafiqaa'i ilyarbuuc baashan la yidhahdo walada ayaa waxay qodataa god bay qodataa godkaasay laba af u yeeshaa af muuqda oo kay ka gashay ah iyo af kaloo ay bannaysay oo marka isaguna yacni gees kale ah markay dalooliso dabadeed bay ciid yar saartaa yara qarisaa afkaa labaadee qarsoon yaa ee ciidda yar loo saaray kaasaa naafiqaa la yidhaahdaa asalka halkaasaa laga soo qaata hadday khatar dareento xaggan laga soo galo afkaa kaley ka baxaysaa waxaa laga yaabaa dee in lays yidhahdo afkii waa laga soo galay oo dee markaa waxaa weeye afkii baad ka joogtaa dee laakiin waxaa jira af kaloo qarsoon marka maadaama daahirkiiyo baatinkii ruuxan munaafiqa iskhilaafsan yahay oo gaalnimana uu uurka ku qarsanaayo islaamnimana uu muujisanayo halkaasaa marka waxa weeye munaafiqa lagu magacaabay magacana waa magac islaami ah carabtii erayga munaafiq godkaas inay naafiqa ay yidhaahdaan mooyaane erayga munaafiq may isticmaali jirin qabla nusuuli qur'aan waa ismun islaamiyun waa magac yani waxa weeye sharcigun ku yimi markaa sidaas weeye allah waxau yidhi aladiina yatarabasuuna bikum fain kaana lakum fatxun min allahi qaaluu alam nakun macakum aladiina badeluu min aladiina qablahu waxay bedel ka tahay alladiinadii ka horraysay alladiina hadday bedel ka tahayna alladiinadaasi waxay bedel markii hore ka ahayd almunaafiqiina marka waxay ka dhigan tahay bashir waxaad u bushaaraysaa aladiina yatarabasuuna bikum kuwa marka waxaweye dawaa'irta iyo masaa'ibta idinla suganaya kuwa u bushaareeye waxaad ugu bushaaraysaa bianna lahum cadaaban aliima wejiga kale waxa weeye waa in la waa nacti labaad alladiinad horaa nacti ahayd la yidhaahdo alladiina dambana waa sifo labaad weeye oo laba sifa iska daba dhacay oo la yidhahdo waa sifo labaad alladiina yacni u bushaare munaafiqiinta naar eh, cadaab ugu bushaaree mu'lim ah alladiina kuwaasoo yatarabbasuuna bikum idinla suganaya idinka addawaa'ira masaa'ibta idinla suganaya bedeluu min aladiina qablahu waxay beddel ka tahay aladiina idinka horreysay beddel ka tahay wejiga kalena waxay weeyaan in la yidhaha nacti labaad bay u tahay almunaafiqiin kaa dambaana sii fiican yatarabasuuna suganayey yantadiruuna suganayo idinla jiraalinayey bikum idinka addawaa'ira masiibooyinka wareega idinla suganayey fain kaana lakum fatxun hadday furasha idiin sugnaato waxaa loo jeedaa haddii nasri iyo guul idiin sugnaado dafarun wa haniima guul ay idiin sugnaato dafarun wa haniimatun iyo fur idiin sugnaado gaaladii xoolo badanaa ka furataan fatxigaasoo min allaahi xagga allah ka ahaaday kaa'inun min allaahi qaaluu waxay odhanayaan lakum idinka waxay idinku odhanayaan alam nakun macakum miyaanaan la jirkiinna ahaanin fi ddiini xagga diinka iyo jihaadkaba miyaanaan maciinna ahayn oo idin wehelin oo diintana idinkala mid ahayn jihaadkana aan idinla socon fa acuunaa min alghaniima haniimada wax ka midana siiya mm, iyaga adduunyada u daran wa in kaana lilkaafiriina nasiibun hadduu u sugan yahay gaalada nasiib u sugan yahay min adafari calaykum guulay idinka guulaystaan nasiib yacni markaa hadday ka helaanoo yani marka guula ay helaan nasiib baa laga cabira qaaluu waxay odhanayaan lahum yaga waxay ku odhanayaan gaaladii alam nastaxwid calaykum miyaanaan idinka gacan sarraynu idinka haalib noqon nastawli calaykum miyaanaan idinka awood badanoo idinka haalib noqon wanaqdir calaa akhdikum aanaan awoodin inaanu idinka qabanno wa iyo inaanu idin laynno miyaanaan awoodin fa abqaynaa calaykum dabeedna aanaan idin daysan idin baaqi yeelin annaga idin bixinaye ya ma guul baa heli lahaydeen wa namnackum min almu'miniin wa alam namnackum miyaanaan idiin diidin oo idinka celin min almu'miniina mu'miniinta ya oo saan idinka celinay an yadfaruu bikum inay idinku guulaystaan oo libin idinka helaan baanu idinka baajinnay oo saanu ku baajinnay bitakdiilihim iyaga marka waxa weeye dibridka aanu ka dibradayno dagaalkii waanu dib uga celinayno aan leenahay markaysa waa nimankayanaan weerarin waar iska inaga ilaaliya waar yani ciidanku aad buu badan yahay waar iyanaa inagu doonan ya yani marka waxa weeye baajinta aanu dagaalka ka baajinayno dib uga ridayno ee markaysa cabsi gelinayno ya takhdiil ku samaynayno hoojin iyo wa muraasalatikum ama gargaarka aanaan u gargaarayno u hiilanoo gacan siinayn takhdiilku xaggana waa noqon karaa yani inayna gacan siinayn iyo inay marka waxaweyan yani marka tabiit ku ridayaan bitakdiirihim inaanu hoojinayno daraaddeed aanan u gargaarayn iyo inaanu markaa dee cabsi gelinaynaba wa muraasalatikum iyo inaanu idiin soo dirayno biakhbaarihim wararkooda oo wakhtiyada qaarkood digitaana iyo yani warar idin siinayn wararka idin siinayno taasaa marka waxa weeye dee aanu yani muminiintii idinka baajinno idinka celinay falanaa calaykum alminah gallad baanu idinku leenahay alminna waa gallada qaala tacaala allah waxau yidhi fallaahu yaxkumu baynakum allah baa dhexdiinna kala xukumaya wa baynahum iyo dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaame waa idinkala xukumaya muxuu ku kala xukumayaa bian yudkhilakum aljanna wuxuu ku kala xukumayaa inuu jannada idin geliyo idinka mu'miniintii haddaad tihiin wa yudkhilahum annaar iyagana naarta geliyo walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila walan yajcala allaahu ilaahay u yeeli maayo lilkaafiriina gaalada cala almu'miniina mu'miniinta korkooda ugu yeeli maayo sabiilan waddo ay markaa ku xasuuqaan oo dhammaan mu'miniinta ku tirtiraan u yeeli maayo ama wejiga labaad taasi waa tuu maray ariiqan bilistisaal wadda ay idinku dabar jaraan istiisaalku waa maxay waa in ciddii la dabar jaro aan cidiba ka hadhin muuminiin oo dhan waxay ku dabar jaraan waddo ugu yeeli maayo ilaahay oo si kastooo gaaladu ay isugu tagto muslimiintana u xasuuqaan ma dabargoyn karaan wax badan waa layn karaan laakiin marnaba ma dabar jari karaan taa waa lagu fasira waxaa kaloo lagu fasiray waddo ay idinka guulaystaan ilaahay uma yeelayo gaalada mooyaane idinku waddada inaa u yeeshaan mukhaalafada sharciga khilaafaysaan daraaddiid in tansuru allaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum ya yacni haddii ay guulaystaan waa haddii sabab mu'miniintu la yimaadaan ay gaaladu ku guulaysanayaan oo maxay ah ay iskhilaafaan ama markaysaga shareecadii khilaafaanoo yacni cisyaanna la yimaadaan ya ama ha iscajabiyaan ama cisyaan kale ha la yimaadaan ama marka waxa weeye ha iskhilaafaan oo tanaasuc ha la yimaadaan asbaabta caynkaasa markay la yimaadaan baa jabku imanaya ya ayaa jabku imanaya waxaa kaloo loo fasiray walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan wadda ay markaysaa markaa yani ugu noqdaan wulaad iyo madax ugu noqdaan ama wilaaye ugu yeeshaan ilaahay u yeeli maayo oo gaal mu'miniin wilaaye kuma leh laa wilaaya khaasa walaa wilaaya caama wilaaye khaasa kuma leh oo inanta aabbaheed hadduu gaal yahay dee isagu ma guurinaayo welina uma aha walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ya muslimiintiina madax sharciya uma noqonayaan gaaladu ha ahaado kaafir asli ah ama ha ahaado kaafir yacni marka kufrigiisu soo dariyo kufru ridda ah madax sharciya ma noqonayaano yacni aaca sharciya leh noqon maayaan yani saana waa loo fasira calaa kulli xaal tafaasiirtaasi waxa weeyaan waa isku dhadhowdahay culammada marka waxaan yani markaa salafkana yani mid walba waa laga soo wariyey halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub